bsm اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لlah rb اlcaalamiin wالsalaaة wالsalaam عlى أشhrف الأnbiyaaءi wاlmursaliin nabiyina mxamadi wعlى alih وصaxbihi أجmaciin ama bacd cashirkan waa kii soddon iyo labaad ee ka mida min ryaad الصaalixiin min kalaami sayid اlmursaliin baabu taqliidi cuqubaةi man amara bmacruufi أw naha can munkar wkhalafa qowluhu ficlah wuxuu baab yahay taqliidu cuquubati man ruux ciqaabtiisa in la adkeeyo oo la dhuujiyo oo ciqaab ba'an laga dhigo amara bimacruufin dadka wanaag faray aw naha can munkarin ama xumo ummadda ka reebay wa khaalafa uu khilaafay qowlahu weedhiisi ficluhu falkiisu uu khilaafay falkaadaa wuxuu khilaafayaa qowlkaada lanna weedha iyo carabka ruuxa wanaagga laga faraya xumahana laga reebaya mukhaalifka marka burinaya khilaafaya weedhaada iyo qowlkaada jabinaya waa falkaada iyo dhaqankaada marka waxay ku fiican tahay wakhaalafa qowlahu ficluhu in la yidhahdo ay ku wanaagsantahy in tartiibka lagu socdana dhib ma laha qaal allahu tacaala ilaahi wuxuu yidhi ata'muruuna annaasa bilbiri watansawna anfusakum wa antum tatluuna alkitaaba afalaa tacqiluun ata'muruuna annaasa bilbiri dadkama waxaad faraysaan wanaagga iyo samaha iyo khayrkaad faraysaan watansawna anfusakum naftiinnana waad hilmaamaysaan waad ilaawaysaan bimacnaa waad ka tegaysaan oo dadkii waxaad farteenee khayrkaa aad ka reebteenna kama tegaysaan wa antum tatluuna alkitaaba idinkoo kitaabka akhrinayo yaqaan waa dembi labaad inaad dadkii wanaagga farto ama xumaha ka reebto ood khilaafto haddana aad u khilaafto calaa cilmin ogaal dartii ood ogtood garanayso wa antum tatluuna alkitaaba faqrada abaa ku tusaysa afalaa tacqiluun ma waydan garaad garaad iyo caqli lahayn afalaa tacqilu marka in loo jeedo dadkii dadka wanaagga farayay ee xumaha ka reebayey in loo jeedona waa dhacda oo wadaadaan mara ummaddii inteedii kale in lagu halqabsano bal eega miidan garanayn oodan fahmaynin nimanka liidnaantooda iyo ba'naantooda dulinimadkooda dadkii bay wanaagga farayaan xumihii bay ka reebayaan waana u dabamarayaan wa qaala tacaala wuxuu kaloo alla yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa aliya rasuulba rumeeyo ima xaqiiqatan aw aahiran lima taquuluuna maa laa tafcaluun maxaad u leediinood ugu hadlaysaan waxaydan samaynaynin kabura maqtan cadha ahaan waxaa weynaday cinda allaahi alla agtii an taquuluu inaad ku qawshaan oo tidhaahdaan maa laa waxaydan samaynaynin ilaahay agtii buu weyn yahay kabura waa sifo cinda allaahina waa wasfi labaad maqtan mid saddexaad intaaba waxaa isku keensada oo weyn ilaahay agtiina ku weyn almaqtu waa ashad اlhadab cadhaad midda u daran baa maqtiga la yidhaahdaa cadha ahaan waxaa weynaaday cind allahi alagti ku weynaaday iyo ba'naan iyo liidnaan la dhibsanaya ama la necbiya shaygaaga asaga aan taquuluu inaad ku qawshaan ummadda fartaan u sheegtaan maa laa tafcalu wa qaala allahu tacala ilah wuxuu uhi ihbaaran can shucayb calayhi الsalaaة wasalaam asagoo ka tabinaya nabiyulahi shucayb ka warramaya markuu ummaddiisii la hadlay wuxuu maa uriidu mana doonaya an ukhaalifakum inaan idiin weydaarantoon idiin damaro ilaa maa anhaakum can waxaa idinka reebayo alimaam ibraahim annakhaci wuxuu odhan jiray saddexdan aayadood ayaa waxay ii diideen dadka inaan u muxaadareeyo haaulaa'i alaayaati اhalaaث hiy اlatii manacatnii min alqaصaص buu odhan jiray wاlqaصaصu waa maxay waa in salaadaha kadib la istaago oo ummadda la waaniyo bayaan bacd اlmaghrib bayaan bacd الظuhur bayaan bacd اlcishaa muxaadaro leyliya usbuuciya muxaadaraadka waanada dadku ay jecel yihiinee ay wadaaduhu jeediyaan ay ducaaddu jeediyaan baa waxaa loo odhan jiray xilligai salafka qasas baa la odhan jiray saddexdan baa ii diiday buu yidhi inaan muxaadaro u istaago dadka aan waanshoon masaajidda ka istaago oo dadkaan aan la xusuusiyo ayado ayado culculus wey waxaan ka baqayaa buu leeyahay inaan ummadda khayr faro oon la iman waayo waxaan ka baqayaa inaan xumo ummadda ka reeboon u dabamaro kadibna ayadu i qabato ata'muru naasa bilbir lima taquuluna maa la tafcaluun wma uriidu an ukhaalifakum ila ma anhaakum can yani waa ruuxii garanaya ay aayaduhu taabanayaan ee xumihiisu uu dhibayo wanaaggiisana ku farxaaya lannu intii iimaankaadu qoyan yahay ama qalbigaadu uu danqanaya wax ku dambeeyo samahana waad ku faraxdaa xumahana waa ku dhibaa marka qalbigaadu uu daxalayso dembigu ka bato oo uu fundoobo waaga dambe wanaagna kuma dhibayo wanaagna ku farxi maysid hee xumahana dhibsan maysid bal waaga dambe waxaad gaadhi inaad xumaha ku faraxdo wanaaggana aad dhibsatood ka naxdo waa sida adduunka maanta ka taagan ilaa man raximahu rabbuhu وعن أبي زيد أسامة بن, أسامة بن حارثة أسامة بن حارثة عفوا رضي الله تعالى عنهما قال صحابي وحولي samictu rasuul اllahi salى اllahu alيه waslm rasuulka ilah maqlo yaquulu leh yu'taa waxaa la keeni birajuli nin baa lala iman yowma alqiyaamati maalinka qiyaamo ayaa la keenaya riwaaya xadiidku wale cinda alxumaydi yu'taa birajuli kaana waaliya nin mas-uul ahaan jiray madaxweyne ahaan jiray amiir ahaan jiray beeldaajiye ugaas nabadoon balabaad qabiil waa ninun xil muslimiinta u haya baa la keenaya fayulqaa fi naar naarta lagu tuuraya culummadaa kamid culummadu xil diineed bay ummadda u hayaan waa in wanaagga umada ay faraan ay uga horeeyaan xumaha waa inay ummadda ka reebaan oo ay oga fogaasho badan yihiin ummadda inteeda kale oy ka fogaadaan fayulqaa fi naari jahannamaa lagu tuuraya fatandaliqu waxaa siiban ama shubmaya aqtaabu baطnihi calooshiisa xiidmaheedii jamcu qitbin aw jamcu qitbatin aqtaabtu labadaa waa la sheega mufradkiisu waa qitba sheekhaa sheegi doona ama qitbin oo tada laga gooyo indilaaqu fii luqati اlcarab indalaqa الsayfu min himdihi ida kharaja canhu bisurcatin baa layidhaha min hayri an yukhrijahu axad indilaaqu waa maxay waa marka tooridu ama seeftu galkeeda ay ka siibato adoon ka siibin si ay soo boodo Eh, galkii baa balawaad ah ama ka weyn toorida ama seefti ka weyn haygu markuu midaanta leh durbu waa siibanaya hayga midaanta iyo culayska leh durbu waa siibanaya marka xidmihiisii ayaa shubmaya sida birti u shubmaya bir gal laga siibay ama gacan ka fakatay oo kale ayay xidmihiisi u shubmayaan yani wax celinaya ma jiro fatandaliqu maxaa keenay markii naarta la geliyo asagoo dhan baa gubanaya uurkujirti baa huraysa sidii marka birti ama tooridii iyay xaggiisa dambe oga shubmaysa ilaahay subxaanaه wa taala naga badbaadi fatandaliqu waxaa shubmaysa aqtaabu baطnihi calooshiisa xiidmadeedii uurkujirti baa shubmaysa fayaduuru waa wareegayaa ninkii bihaa ay biاlamcaa'i wاlaqtaab ayuu ku dul wareegayaa kamaa yaduuru اlximaaru fi الraxa sida dameerku ugu wareego shiida maraha ama sisinta markuu shiidayo yani waxay u yaqaaneen qolyaha balaaqiyiinta atashbiih atamhiili ayaa meesha ku jira nabigu calayh isalaatu wasalaam ninkii ummadda khayrka farayey ee aan samaynayn xumaha ka reebayey ee aan ka hadhaynin wuxuu ku matelay dameer dameer bay ku matalay dameer maxaa lagu yaqaanaa markuu shiidayo sisinta inuu ku dul wareego shayguu siidaya dameerkii awrtii u aragtay indhaha laga duubo oo qalabka la saaro oo bahalkii gonfidaaye cuslaaye shiidayay sisintana godkii lagu rido ayaa maantuna la wadayaa mararka qaabka xadhig otomaatica lagu xidhaa isagaa wareejin ama ruux baa kaxaynaya ama xagga dambaa ulagaga dhufma saas iskaga wareegayaa dameerku maanta wuxuu ku dul wareegayaa shiidahaas iyo waxa uu shiidaya aduguna ninkii khayrku ummadda farayay aan samaynaynin xumahana ka reebayey u dabamarayay wuxuu ku dul wareegayaa xiidmihii ka shubmay ee ka daadsan xiidmihiisi baa daadsan dameerkana maxaa u daadsanaa xadhig baa u daadsanaa ama geed baa oogu jiraan meeshuu wax ku shiidaya mid walba wuxuu ku dul wareego dameerka ninkii aan ummadda khayrka la samaynayn xumahana aan ka hadhayn waxaa lagu shabahay dameer wuxuu ku dul wareegayey kan oo dameerkaa ka kale wuxuu ku dul xidmihiisi lagu shabahay waxaa kaloo nabigu ku shabahayaa nacfidarrada meesha ka jirta dameer maxaa lagu yaqaanaa maantoo dhan shay dheeflu ka shaqaynaya beertii buu filayaa biyihii buu dhaaminayaa sisinti baa lagu shiidaya mana dheefsado waxba lagama siiyo helida sidaa looga dhigaa burweyn intii lagu dhuftaa kir laleeyahay waa la fiijinaya saliidda uu shiidaya maankaalka afka hadduu la soo laaca sambaruuqdaa la jebinaya soo ma aduguna khayrkiiyo nicmada ummadda aad faraysay baad ka ooman tahay bal waa lagugu cadaabaya wanaaggii oo khayrka ummadda faraysin maadaan samaynin xumihii aad ka reebtay maadan ka hadhin ummadda waana macaanya waaadwaxaad samaynaysa war fiican buu ahaa khayr la faro xumo laga reebo dameerkuna wax fiican buu qabanayay laakiin muusan dameer ma dheefsanine wuu eeday aduguna wixii fiicnaa maadan dheefsanina waad eedaysaa dhowr dhinac buu nabigu iskaga shabahayaa tashbiiha murakabkee noocaasa filbalaaqa waxaa le atashbiih atamثiili waa taqaanaan bay ila tahay fayajtamicu waxaa ku soo kulmaya ilayhi ila alwaali ila alaamiri biاlmacruuf wاnnahyi can اlmunkar een samaynaynin ahlu الnaari dadku ahlunaarkaa iskugu imanaya riwaayo kale caddaysay ahlu طaacati min الnaas ahlu naar oo dhan ma aha ahlu naarku aan ku aqoonin waxay ku moodayaan ninuun bini aadamkan la cadaabaya ka tirsanoo dembi gooni a galay ama ayaga la mid ah inta kula yaabi gacanta afka saari waa intii ku taqaanay id mas-uulka u ahayd riwaayada caddaynaysa fayajtamicu ilayhi ahlu aacatihi min annaas ninkii dadkii ninka adeecahayay ama yaqaanay ama mas-uulka u ahaa ama racyadiisa shacabkiibaa u imanaya oo ku soo xoomaya ahlunaarkii fayaquuluuna waxay odhanayaan yaa fulan hebelow maa laka maxaa helay wanaag baad ummadda faraysay wanaagna waa lagu baasaa waa lagu badbaadaaye waa ku sidee alam takun miyadan ahayn ta'muru bilmacruufi wanaagga mid ummadda faray miyadan jirin fi dunya wa tana can ilmunkar xumaanaadan ka jirin fayaquul wuxuunaya bala haa waa runtiin xumahaan idinka reebi jiray wanaaggaan idin fari jiray kuntu aamuru bilmacruufi walaa aatiihi wanaaggan idin fari jiray lamana iman jirin wa anhaa can ilmunkar xumahaan idinka reebi jiray wa aatiihi waa la iman jiro waa idin damamari jiray aayadihii qur-aankaa macnahay ka hadlayeen buu xadiidkuna tibaaxay oo faahfaahshay muttafaqun calayh waa la isku waafaqay qowlu uu nabigu yidhi fatandaliqu wa biddaali lmuhmala daal aan dhibici lahayn wa macnaahu waxaa weeye takhruju takhruju basa maaha takhruju bisurcatin waa in surca la raaci lanno tandaliqu lama macno maaha takhruju waa in la raaciyo wasfi dheeraada takhruju bisurcatin sayga si degdega ilbiriqsa ku baxa ama degdega ama duulaa la yidhaahdaa indilaaqa saasuu nabiga ogu leexday macnaha indalaqa'a oo kharajo oga leexday wاlaqtaabu alamcaa waa xiidmaha wawaaxiduha mufradkeeduna qitbun weeye wayuqaalu qitbatun bal waxaa loo badan yahay aqtaabtu mufradkeedun inuu qitba yahay qitbatun ta la geliyo qitbatun waa sida ahluqahu badan yihiin qitbina waa la yidhaahdaa asagu waxaa lagu cadaabay asagu waxaa lagu cadaabay in dadka uu wanaagga farayay uusan samaynaynin xumaha ka reebay uu u dabamarayay ayaguna waxaa lagu cadaabay in wanaaggii la faray aysan qaadanin xumihii laga reebana aysan ka harin waa isku dembi labadooda waa isku dembi laakiin asagu wuxuu la sii dheer yahay khayaano uu samaynayo oo ah dadka wuxuu u muujinayo wanaagga ummadda uu farayo inuu uga horreeyo wuxuu u muujinayo xumaha ummadda uu ka reebayo inuu oga fog yahay oo asagu ayaga uu taaka ka dheeryaho wax dheer yahay idan talbiiskaasna asagu cadaabkiisu waa la dheerya iyo inuu cilmi oo la imanaya camdi walidaalika jamaca min aslaf waxay yidhaahdeen caamaygu toddobaatan dembi iyo khalad baa loo dhaafaa oo ninka caalimka aan loo dhaafayn soomaalida way yaqaanaan curfiguna waa sidaa muslimiintu curfigu waa sidaa dembi aan ninka waayeelka loogu dulqaadanaynin baa ninka yar loogu dulqaadan caruurta waxa laga yeeli baan odayga laga yeelaynin caalimka waxaan laga yeelaynin yaa caamiga laga yeel dadku isku darajo ma aha isku garaad ma aha isku aqoon ma aha isku mas-uuliyaad iyo isku xilla ma aha idan ninkan marka wuxuu muujiyey inuu wadiifat اlambiyaa uu hayo wadiifat اlambiya wاlmursaliin buu muujiyey dhaqankiisuna waa dhaqankii qaaruun iyo haamaan iyo fircawn waa shayطaan muuqaalkiisu waa maxay suuraة اlأnbiyaaءi wاlmursaliin xaqiiqatuna waa maxay xaqiiqaة اlfaraacina saa darteed ba xadiidka waxaa ku yimid saddex baa ilaahay naarta ku shidaa midka koobaad muxuu ahaa caalim aan ku dhaqmaynin cilmigiis ama qaari qur-aanka u akhriya ha lagu yidhaahdo wa ninku cod qurucsana muxuu qur-aanku yaqaanaa balaayaa kugu dhacday muxuu qur-aan bartay la yidhaahdo xagganna aan waxba aan qur-aan ka haynin marka hawshaas hawl khatara xadiidku soobkiisu wuxuu ahaa uu ka tegay imaamku wuxuu u gooyey muhiimadduu rabaa inuu ka gaadho usaamat bnu zayd bay saxaabe iyo niman taabiciina u yimaadeen markaas waxay ku yidhaahdeen usaamow cumaan bni cafaan maa la hadashid oo khaladaadkan aan ka qoonsanayni en ku aragni aad ka qabatid khalad kalena ma jirine xogo waxaa saxaabiga lagu xantaa oy saxaabo dhowra iyo taabiciin fara badanba ku qoonsadeen dadka qaraabadiisu xeelka u dhiibi jiray mas-uuliyadda ama qudaad ha noqdeen ama wulaad ha noqdeen ama ambaadula dagaal ha noqdeen ama mas-uuliin arrimo diimad ha noqdeen dadka qaraabadiisa reer bani umayaah ayuu xilalka u dhiibi jiray taasoo khilaafsan waddadii suubanaha calayhi salaatu wasalaam iyo tubtii abubakar iyo cumarba khilaafsan marka waa la qoonsaday dad qiimo badan hadday ka horreeyeen ood adu waagi dambe hawl ku ijtihaado khilaafsan wadadoodii waa lagu qoonsanayaa waa lagu diidayaa marka way e, e, usaamo iyo marka cumaanna waa isku ficinaayeen Eh, usaamow cumaan u tago arintan kala hadal iyagoo markaa moodaya usaamo inuusan la hadlin waxana u sheegin khayr iyo wanaagna uusan farin cumaan xumana uusan ka reebin oo isku ficnaanta isku fiicanyan ay keenayso inuu ka xishoodo uu ka indhalaabo usaama yuu ka indhalaabayaa saaxiibkii cumaan bni cafaan amiiru اlmuminiin taasay iska dhaadhiciyeen markaasuu wuxuu yidhi maxaad moodaysaan cumaan gelidaan u gelaya amaan u tagay inaana khayr iyo wanaag u sheegayn ilaah baan ku dhaartay mar walban u tago wixii aan arkay wanaagana waan faraa wi xumana waan ka reebaa laakiin waxaad ka dhaadhiciseen buu mar haddaad arki weyda anoo meelaha ka dhawaaqayo cumaan eedaynaya inaanan cumaan hoosta aanan oga naseexaynin inta aan nabi maxamed ka maqlay xadiidkan ma dhicin buuli inaan ruux aadama aan ka qariyo waxaan ogahay wanaaggana waan u sheegaa xumahana waan ka reebaa wanaaggan u sheegaan anaa sameeye xumahan ka reeban anaa uga in laga fogaado anoo ka baqay inaan qabto xadiidkan asaga ah xadiidku markaa u sheego nabi maxamed baan sidaa ka maqlay marka hawshii subana aan ka maqlay ma jebinayee haddaan codka citaaliyoor cumaan si kor wax oogu sheego meelaha ka dhawaaqo fitnaan ka baqay inaan dhaliyo khiftu waxaan ka baqayba an akuuna awala man fataxa baaban laa yulaq riwaayadii bukhaari iyo tii muslim macnahooda saasuu ah albaab haddii la fura aan xidhmaynin inaan ummadda ku furaan ka baqayba adaan kor baasha u dhigo lilbaabku isagu ahaa cumar buu ahaa aafadiisuna cumaan bay ka bilaabato haddii k lagu baaba'ayaan la mahadin ilaa amminkan ay taagan tahay fidnadii cumaan dilkiisa ka bilaabatay marka macnuhu waa intaas shayga waxaa weeye ummadda khayrka la faro ha looga horeeyo xumaha laga reebo xumaha laga reebayna ha laga fogaado haddii kale dhaqankeennu wuxuu noqonayaa muuqaal ambiyo iyo fal faraacino yuu isu bedelayaa baabulamri biadaa'i اlamaana wuxuu baab yahay in laysfaro intayna ka bixin sayidina abudarda abudarda waxaa ka sugan inuu odhan jiray laa yafqahu الrajulu kula اlfiqhi xataa yamquta الnaasa fi daat اllah ثuma yarjic ilى nafsihi fayakunu laha ashadda maqta fiirso fiqiga saxaabada abudarda wuxuu xakiim ulumma wuxuu odhan jiray ruuxu diinka ilaahay si dhaba ooma fahmahayo ilaa uu dadka u naco ilaahay dartii markuu dadka dhaqankooda xun u fiiriyo diinka garab marsan ee shareecada baalmara u eego waa inuu ilaahay darti dadka u naco isagoon kala qaadayna sokeeye shisheeye midnaba kadibna uu naftiisa ku soo laabto oo ayada uu qiimiyo miisaan saaro uu fiiriyo xumaanteeda iyo wanaageeda kadibna naftiisu u naco oo u dhibsaday suusan dadka u dhibsaninba uma yarjicu ilaa nafsihi fayakuunu laha ashadda maqtaa laakiin innagu waxaa weye dadkaynu dhibsanaynaa dadku waa halaabeen waa halaagsameen diinkii bay ka tageen innaguna waan isla fiicannahay adugu waxaad la tahay okay dhaghag wax kaa dhiman ma jiro dadku umbaa hallaysan adugu waxaa tahay boqol kiiba boqol shayddaan baa ka farxashay marka way kugu dhammaatay mar haddaad ummadda quursato aduguna isla saxantahay weligaa oo isla qumanta wada naftaada hoosta ka liidaynin koriyo hoosba xaqiiqadaadan sheegaynin waxaa weeye waxaa tahay khaa'in اlwaطan wa khaa'inu nafsi baat adaa shayطaan ah oo u baahan shaq qabto xadiidkii marfuuca wuxuu nabigu alaه الsalaat wasalaam ninka ummadda khayrka faraya een la imanaynin xumaha ka reebaya een ka tegayn wuxuu la yahay laambadoo kale ama tariigoo kale tariigga lagu yaqaana iyo iyo faynuusta dadkay u ifisaa adduunyada iyo mugdiga ka qaadaa ayaduna waa gubataa kaasiraaji yudiu linnaasi wayaxriqu nafsahu waa adiga ummaddu khayrkaad faraysa xumaad ka reebayso waana u dabamari xumihii khayrkana ma samaynayso idan laambad dad u shidan laambad maxaa lagu yaqaanaa ummaddaa dheefsata ayaduna eber bay noqonaysa sunta kaneecada soo mataqaana loo shido maxay samaysaa dadka guriga iskala way anfacla iyaduna way dhammaanaysa eber idan saasoo kale ruux inuu noqdo waa halis ha la yska ilaaliyo xadiidka alisra walmicraaj ku yimaad garanaysaan nabiga calayhi salatu wasalaam markii la ii waday waxaa la ii mariyey buu hi soo maray qolyo loo haysto manqas naar oo naar ah oo afkooda iyo bishimadooda lagu jarjarayaa dibnahooda waxaa lagu jarayaa oo lagu halhaylayaa manqasnaareed markaasjibriilow maxayan kuwaan saa loo gelay bishimaha la guri carabkaa la guri haddana wuu soo bixi waa la guri manqasnaara loo haysta kii soo baxbaa jaf jaf hawshaasaa la hayaa nabigaa weydiiyey jibriil kuwaan maxayan sida loo cadaabayo waxaa lagu yidhi haaulaai khuabaau ummatika kuwaani waa kuwii ummadaada u khudbayn jiray ee u muxaadarayn jiray ee manaabirtay miisas garaaci jiray ee bayaanaadkii muxaadaraadka musalsalaadka ka sii dayn jiray ee xumaha ummadda ka reebi jiray una dabamari jiray khayrka fari jiray aanan samayn jirin qaabkaasa loo cadaabaya marka hawsha hawl sahlan ma aha aadaa lasu ilaaliyo ummadda khayrka ha faro ha looga horeeyo xumaha laga reebo laga fogaado maxaa yeelay intaad ku bixiso tusaale ficila aad ku bixiso ummaddu kaa ficilkay ka jeceshahay midka weedhaa ama erayga ah baabulamri biadaa'i اlamaana wuxuu amar u baab yahay faridda la isfaray sharcan wa caqlan wa curfan in ammaanada la guto alamaanatu huna wa altakliifu wاliimaanu wاlmas-uuliyatu wاlcahd wاطaaca shantaa macnaa lagu sheegaa nima meel buu ku dhufta culummadu alamaana maxay tahay qolyo waxay dhaheen ammaanadu waa takliifka waa waajibaadka inaad la timaado xumahana aad ka hadho qole waxay dhaha alammaana huwa aliimaanu nafsuhu waa ilaahay oo la rumeeyo subxaanahu wa tacaala rasuulkiisi oo la raaco wey alamaana waa aliimaan waa lafdaani mutaraadifaani fii macna waaxidin waxaa dhameeya alamaana waa maxay waa xilkasnimada gobannimada oodidulkhiyaana ah alammaana inaad tidhaahdo waa lafdi lamacnaa attakliif ah mashaqayn lagu mashaqeeyo inaad tidhahdo waa eray la macnoah iimaanka qudhigiisa inaad tidhahdo waa eray la macnoah khiyaanay ka soo horjeeddaa waa naqiidu اlkhiyaana did اlkhiyaana dhagar iyo khayaano iyo daacadnimay kala tahay waad garanaysa macnaha labaad ee u dambeeya cafwan ama afraad ama shanaad waa aaaca ilahay oo la adeeco qolyan waxay dhaheen waa alcahad in ballankii cahdiga lagu taagnaado macaanidaaba waa lagu sheegay qaala tabaaraka wa tacala ilah wuxu uhi ina allaha ya'murukum rabbi wuxuu idin an tu'addu alamaanaati ammaanaadka inaad gudataan ilaa ahliha ahalkeeda u gudataan ammaanadii inaad u gudataan dadka alammaana waa maxay waa wixii lagugu aaminay laguu xilsaaray laguu dhiibay ee lagu yidhi gaadhsii meesha ayada ah saydina ibn mascuud radi allahu tacaala canhu waxaa ka sugan aar mawquufa oo macnihiisun marfuuc iska noqonayo saaxiibkii bara ibnu caasimna uu ku tasdiiqiyey wuxuu yidhi aakhara marka ninka intii wax lagu amaanaystay ka soo bixi waayey ayaa naarta la dul keenaya markaasaa rabbi wuxuu ku odhanayaa addi ammaanataka ammaanadii adduunka wagaajirto aan kugu dhiibtayn kugu ammaanaysay hadda keen markaasuu odhan ilaahay w xaggeen ka keenaya adduunka laga soo tag aakharaa la joogaaye banka qiyaama la taagan yahay jahanaba la dul taagan yahaaye xaggeen ammaana ka keenaa ammaanadii lagu ammaanaystay adduunka waagu joogay ee uu dayacay muuqaalkeeda oo kale ama iyadoo kalea waxaa laga tusayaa naarta salkeeda markuu naarta salkeeda ku arko shaygii la yidhi hadda keen la yidhi hadda dhal ee rabbi hadda dhal uu yidhi yaa naarta salkeedu ka arkaya markaasuu istuuraya suu u soo qaada shayga asaga ah naarta salkeeda markuu tago uu soo xambaaro oo uu soo dhow yahay bay ka fakanaysa salkibay tegaysaa ammaanadii haddana waa ka daba tegayaa siduu marna salka u tegaya marna usoo xambaaraya marna oga siibanayso ayaa dembigu galay cadaabkii sidaa lagaga dhammaynaya marka ammaanadu hawsheeda hawl saalan ma aha cabdilaa shay walba dembi walbood gashay waxaa lagu dhaafaa shahaadada lagu dhaafaa xaj lagaa aqbalay baa lagu dhaafaa ila alammaana xadiidkan markuu sheegay ila alammaana amaaladu waxaanu lagaaga goyn dayaceeda aad dayacday naarunbaa lagaaga goynaya saasuu odhan jiray bara ibnu caazib baa loo sheegay hawshu wuxuu sadaqa akhi runtii wey ammaanadu waa mas-uuliyaadka xuquuqu naaska wey marka dhankaa loo fasiro marka aad iskaga ilaaliya in allaha yaamurukum rabb wuxuu idin furayaa an tu'adduu inaad gudataan ood ku wareejisaan alamaanaati xilalkii iyo mas-uuliyaadkii ilaa ahlihaa dadkii mudnaaya wqaala tacaala rabbi wuxuu idhi innaa caradna amaanata ammaanadii iyo mas-uuliyaddii waxaannu u bandhignay cala asamaawaati cirarka iyo walaada dhulalka iyo waljibaali qawyaha iyo buuraha fa abayna waa diidan an yaxmilna inay qaadaan wa ashfaqna minha waana ka baqeenoo waa ka cabsadeen wa xamalaha linsaan aadama tunka u riday maxaa yeelay ugu ritay waa dulmi badan yahay waana aqoon daran yahay aqoon darri iyo dulmibadni u geysa inuu xambaarto wuxuusan qaadi kari aahaarta salafka aayaddan tafsiirka markay maray ay wariyaan ibnu abi xaatim iyo nujda ay wariyaan waxaa ka ah aadam calayhi isalaatu wasalaam ammaanada waxaa loo bandhigay malaa'igta markaasay dhaheen ilaahay intaanan qaadin ammaanadu maxay tahay ilaahay wuxuu yidhi waxaad wanaageed samaysan waa laydinka abaalmarin xumahaad samaysaanna waa ldru isaabta waa ldku cadaabi waxay dheen maya cirki baa loo bandhigay sidoo kale maa hiya alamaanu cir yidhi samaawaadkii toddobada ahaa lagu yidhi waa inaad waxaad samaysay wanaagana lagaa hawaabiyo xumahaad samaysana lagula xisaabtoon laguga cadaabi gacmahay ka taagteen dhulkii sidoo kale qawihii sidoo kale nebiyulaahi aadam baa lagu yidhi ammaanada qaad adugu wuxuu allow ammaana maxay tahay wixii xumaanay samaysay in lagula xisaabto lagugu cadaabo wanaaggan lagugu sabaabiyo weeye nabilah aadam wuxuu uhi waa yeelay wanaaggan sameeyo waa xisaab iyo hawaab xumahana waa ciqaab soomaa diyaar tunku u rite ibnu cabbaas laba usbuuc kama soo wareegin markuu abuuna aadam geedkii laga reebay uu cunay laba usbuuc kama soo wareegin aabbaheen aadam geedkii laga reebay markuu cunay idan inahu kana aluuman jahula jinsigeenna saa iska ah bashariyada intii ilaahay dhowra ee marka rususha ambiyada ah mooyeen qiso kaloo cajiiba ayay salafku sheegaan iyo aaaar fara ku timid watlu calayhim naba abni aadama marka ay marayaan aayadda tafsiirkeeda nabiyulaahi aadam markii la soo saaray oo uu ku tarmay bannaanka iyo dunida uu ku tarmay ayuu wuxuu damcay inuu xajiyo oo aado kacbada markaana meelaan kacbada ka dheerayn oo xijaaj ka midoo maka dusheeduu deganaa markuu dabcay nabigu inuu safro wuxuu yidhi yaa reerkaygii iyo ahalkaygii iyo caruurtii iyo mas aan hayaan kaga tagaa oo ammaanada igu siisima sima cirarkuu la hadlo waydh ammaana qaadi mayno horaan baama diidnaba boqol sano ka hor dhowr kun sano ka waa diidna hawsha ayadaa dhulkiibuu u bandhigay mayu dhulku yidhi qawihii uu bandhigay way diideen qaabiil ba wuxuuhi aabbo maxaa isu dhiba anig u soo wareeji anaa kugu siisimi reerkii iyo carruurtii oo dhan saasaa khayr allah ku siiyo qaabiil buu kaga tegey reerkii kacbaduu aaday muddo yar buu ku maqnaa wuxuu u soo noqday asagoo haabiil dilay kow war ammaanadii uu cer diiday ee dhul diiday ay qowyo diideen ee qaabiiloo tunka u ridatay maxaad ku dhammaysay walaalkii buu kow ka siiyey lanno aadamba wuxuu xajiyo xajka aaday isagoo hawshu intuu dhammeeyey kana laga aqbalay qurbaankana laga diiday dooddu ay taagantahay oo maya gabadha yeeli mahaya me waad yeeli mataantadan guursan guursan maysid iyo haddana yidhi kugu siisan or aabuu soo noqo soo xajiyo muxuu yimid isagoo waalkii dilay aadamuhu marka wuxuusan qaadi karin uu tunku u rito uu ku tuntoo jebiyo dhaqan bubu u leh laakiin ilaahay subxaana wa tacala waa hafuurraxiim wixii xumaanee kaa dhaca ka daba tag wanaagga ilaahay kugu waafajiyana ku mahadi intaasaa lagaa rabaa wa can abi hurayta radi allahu tacaala can ana rasul sl l slam qaala wuxuu uhi aayat lmunaafiqi aayat lmunaafiq astaanta munaafiqa astaanta calaamadda lagu garto alaaun saddex weeye idaa xadaa hadda kuu sheekaynayo kadaba been buu sheegaya ida xadaa hadduu hadda kuu sheeg fi lxaadiri kadaba been buu kuu sheegay warkuu kuu sheegay been buu ka sheegaya ee uu kula hortaagan yahay waidaa wacada fi lmustaqbali akhlaf waa gub yeelaa hadduu waxyabaho waan bixin doonaa waxaasaan dhiibi doonaa yaa ilaahay ku dhowroo boqolku noo sheegay aniga farta bixin maayo marka hore waxaa go'aan waa inuusan bixinninba sida waa laba kun iyo myahay ninbaa masaajid laga istaagay kamsadeel baa la dhisahayaa walaadaa istaagay waa la waday laba kun iyo milyan iyo an boqoloo kun nin yabooki kara waa iska yaraa waagaas dhulka la yaalay xertan hadda kibirsan ee saldaatada iyo waslaadka isla dhacahaya koobka shaha maysan iibsan karin waad garanaysaa hawsha ayadaa qaybtan hadda uu shariike iyo istiraaxa ruuxii soo gaadha ruux dhumay oo madow dhex galay iyo sawaaxili baa loo arki jira waxaynu ku ekayn foorka ilaa aydka ninka intuu yar daqama eh, ramadaan hotel aada waaba nin tadhacay buu ahaa ya ramaada hotel ha soo ma garanaysaa ninkii soo fogaadana meelaha hadda dukaanka qalaf ku yaallo yuu soo gaari jiray white house meel dhihi jira magaciisa mxuu ahaa ee calinuur silsilaa ma ahayn xasan garrow weydiya saa garanaya walahaas meesha ku soo baaba'ay almuhim masaajidkii weynaan laga istaagay nin baa wuxuu yidhi meelahan ka yimid haddaan sii wadwado inaad garataan baan ka baqahayaay yaa ii bilaabay oo khayr alla u bila wadaad baa istaagay wuxuu ka bilaa wadaadkii malyan muusan limali waad helaysaa wuxuu islahaa intii xoogu lagu godlado bal boqolii nin baa malyan an boqol dhigu qora fartu taagta malyan an boqol masaajidkii waa la duceeyey daaqadahan soo istaagnaano waan fiirno ninka muxuu ahaa xertii oo dhan iyo wixii waa la yaabay xagga ka haweenkii xataa qaybta kore ka soo hadleen aad ba habeenkaa ninkaa loogu duceeyey si walba intii la yeelay wadaadkii yaa boqol kunoo shin laga waayay waagi dambaa la weyddiiyoo la yidhi maxaad taa u yeeshay khayrkan idiin bilaabay xoolaha la baxaba nin warka joojiye khayrkan idiin bilaabahay waa idin dhiragi lahayd xoma haye anaa biilasha iska bixin leh shaqaysta buudhi <laughs> soo bini aadan wax kasta ka suura gelay idaa xadaa kadaba hadduu kuu sheekeenaya been buu sheegaa waydaa wacada hadduu wax ballan qaado yaboohana akhlaf wuu gub yeela bimacnaa wuu ka baxaa asoon wax cudurdaaro sharci u haysanin wax hadaad ballan qaado xagga niyadaada ay ku jirta aad bixisid tabarna aad u weydo laguma haysto taa ogaada waxaa laga hadlay waa maxay waa ballanqaad marka horeba ay go'aan kuu tahay inaada bixinin ama malahada u badan inaada bixin karin haddii isku halayn rabbi aad qabto ama xoogow nin iska iimaansanba aad tahay ama meel aad ku ogtay xaggana aad rabto shayga inaad bixiso sina uu wax kaa noqdo laguma haysto sida raajixa ah cinda ahlilcilm waid utumina haddii la aamino wax lagu aaminana khaana waa khaa'imaa shay baa lagu aamina waa ku khaa'imahaya muttafaqun calayh wa fii riwaayatin riwaaya muslim uu leey waxaa ku yimid wain saama haba sooma asaga wasallaa ha tukado wazacama ha sheegto annahu muslim inuu muslim yahay ha sheegto baabka siddeetaniyo lixaad inoogu iman doona xadiiu cabdilaahi bni camna caas oo laba calaamadoo kale ku dari doona astaamaha nabigu hadda saddex buu ka dhigay xadiidka abu hurayra arbacu man kuna fiihi kaana munaafiqan khaalisa baa inoo iman doonta saddexdan iyo iyo laba kala weeye waidaa caahada adar waidaa khaasama fajar idaa caahada hadduu ballan cahdi galo hadara ballankiibuu ka baxaa waa jabiyaa asagoon halmaamin isagoon daruurayso ku qumin wax cudurdaar sharci aan lahayn buu jabinaya waidaa khasama hadduu doodhayo gar iyo xaaja laiskugu yimaadana ee fajarow xadgud beenbu daldali kitaab beenuu mari indhuhu caddayni hebel iska dhici duqaydana qanci goobtanna adoon eedaysnayn ka kac u xoog badan asaga alla iyo aakhara midna ma fiirinayo marka saddex buu nabigu sheegay afarna waa ka dhigay marka laysku runa shan bay noqonayaan macnidu waxaa weeye wacallamaka maa lam takun taclam culumaa yidhi nabiga marka hore loo sheegay saddex kadib waxaa loogu daray laba kale nimanna waxay leeyihiin wax soo kordhi ma calaamadaha u badan ee inta badan munaafiq oo dhan lagu arku nabigu ka hadlaayay maxaa yeele calaamad munaafiqiintu ay leeyihiin oo qur-aanku sheegay buu nabigu uusan sheegin in almunaafiqiina yukhaadicuuna wakhaadicuhum waida qaamuu ila asalaa qaamuu kusala yuraa'uuna الnaas walaa yadkuruuna allaha ila aliila idan waa calaamad munaafiq leeyahay qur-aankaa lagu sheegay xadiiku idan astaamaha waaweyn ee ku badan munaafiqiin ayaa laga wada hada huwa sawaab hadal lama dhammayn karee inta u weyn baa laga qabsadaa wey marka maxalushadku sheekhu u keensay xadika waa ida tumina khaana ammaanaha haddii loo dhiibo mid maaleed mid sireed sirtaa ka mid a ah, haddaad noqoto sidii odayga soomaalida yidhi anugu waxaad adigu xajin weyda ma xayn karo odayga waxaa la sheegay haddaad hadda u sheegto tiradeer hawshaa waa sir ee axadna ha iga sheegin waa yahay buu ku dhihi waad ka dhaqaaqi ruuxa u horreeya ka soo muxuu u dhiibahayaa waagi dambaa la qabsaday wuxuu ihi waxaa aduguba hayn weyday id anig ila soo aadday ma hayn karo gaas baan ka qaadahaya dhibaato iyo xanuun adaaba hayn waayey birsaan u hayaa hadda waa waalli wey mar hore muu dhahay ii sheegi ha ii sheegin waan kaa sheegayaa wd sir ha noqoto maal lagu dhibta ha noqdo xil iyo mas-uuliyad ha noqdo xoolo qaybin ha noqoto khiyaano wey alammaana waa mas-uuliyadda xilka ballanka iimaankaada wey naftada kowkaa inaad khaainta ma ah naftada wixii u roon ee adduunyo haddaadan yeelin khaain baa wixii u roon ee diin haddaadan khaain baa tahay xuquuqna iska badaaba naftadaad khaa'imaysa iyadaad dhagraysaa ila iyadu xaq bay kugu leedahay wa ina linafsika calayka xaqa وعن xudayفة رضي الله تعالى عنه قاaل صxaabiga wuxu uhi xadaثna rasuul الlah rasuulka ilaahay baa ishkaalka ku jira xadiidka ma munaafiqi weynaaye nifaaqi akbarkaaba ama kii asqarkaaba ku sii mashquuli mayna maxaa yeelay madhab الsalaf waxaa weye axaadiiث اlwaciidi waa ka nusuus الصifaat laa tufasar walaa tu'awal nusuul waciid saasaad kaga tegi ka axaadiis sifaat weeye amiruuha kama jaaءat amiruuha kamaa jaaءat u mara siday u timid haddii la fasiro ay waxaa laga wadaa oo annagoo kale matiid iyo kii weyna waxaa yaraanaya waqciga iyo culayska iyo miidaanta uu nasku leeyahay ee waciidku leeyahay baa fududaanaysa sidaasaad ku maraysaa ka fogow nifaaq yar ha noqdo mid abara ha noqdo waa dhaqan xune iskaga fogow salaad iyo soonka xog tari maayaane aafada ka fogow an xudayfat radi allahu tacaala can qaala wuxuu hi xadaanaa rasuul اllah rasuulkahi wuxuu noo sheegay xadiiayn laba arrimood buu noo sheegay qad ra'aytu axadahuma midkood baan arkay wa ana anugu haddaan xudayfe ahay antadiru laakhara kii kale wa koranaya waa sugayaabu mid indhahaabaan saaroo anoo nool baan soo gaadhay kii kale inuu dhacaan sugaya maxaa yeele waa khabaru saadiqin macsuum walaa yakdib waa laabudda inuu dhaco noo bilow hadda xuduuf wuxuu uhi xadaana kii koobaad xadaa suban wuxuu noo sheeg ana alamaanata ammaanadu nasalad inay ku soo degto hore fii jadri quluubi اrijaal ragga laabahooda salkiisa ama salkeeda jadrigu waa salka gunta guntooda bimacnaa ammaanida waxaa la dhigay qalbigaa la dhigay qalbiguna waa wadnaha caqliguna wadnuhu ku jiraa maskaxdana way wada shaqeeyeen waa hadihi mucjiza qur'aaniya wey gaaladu iyo qolyahan dhakhaatiirta wixii hadda ka horreeyey waxaa la aaminsanaa caqligu inuu meeshan fadhiyo la yahay maskaxdaa laga galay maankuu la'yahay madaxuu yahay yaa la odhan jiray waxaa lama jira caqligu inuu fadhiyo maskaxda inuu fadhiyo maskaxda iyo wadnaho ay wada shaqeeyaan garaadkii garashaduna boqolkiiba siddeean waxay fadhidaa wadnaha maskaxduna way la shaqaysaa go'aanka u dambayna wadnaha iskale ilaahay asagoo tilmaamaya caqligu inuu laabta yaallo qur-aanku muxuu yidhi afalam yasiru fi ladli fatakuuna lahum quluubun yacqiluuna biha quluubun yacqiluun gaaladu waxay dhn qur waa khaldan yahay ma dhici karto caqligu waa halkan waxaa abadan kalaamu rabbi alcaalamiin weeye baara wada wada kuwa jarmala hadda sanad ka hor intay malaayiin oo baaritaan say u wadeen waxay dhaheen caqligu boqolkiiba sagaashan wuxuu ka yimaadaa qalbigu ka yimaada wadnaha wadnaha nabigu hadda muxuu ku yidhi kaa waa qur-aankii suuratulxaj soo mayna ayaddaas nabigoor ku yidhi ammaanadii mas-uuliyaddii caqligii cilmigii iimaankii la dhigay halkan lama dhigin agee la dhigay hawshaa fahma wadaad marka yamani ah iyo suuriyaan ma garanhayo asaguna abiib ahaa xagga qalbiga ee aniga baxdigan waxaan qoray labaad sanana ka hor bal ila eega isagu muxuu soo saaray boqolkiiba sideean buur kuwana maxay dheen jarmalku boqolkiiba sagaahan waxaad waddaanba maxaad ku soo urursateen hawlna loo sheegay kun iyo an boqoloo sano ka hor kun afar boqoloo sano ka hor bashariyadu waxay u baahan tahay kitaabu rabbiاlcaalamiin inay fahanto wa sunnatu nabiy illaahi saaxib almaqaam اlmaxmuud baa loo baahan yahay laakiin shay dheeman oo qiimo badan baynu haysa laakiin ma fahansanin waxaa ina buubsani oo ina harowsani diyaarad buu kiciyey urus masalis buu sameeyey war waxaan adduunya shimbiro way duulaan cantalaadaguba asagoo baal dheer muntugaaras ka soo kaco yuu los angeles ka degi karaa oo xaarka saydh oo geedaha saaran wuxuu yahay jirin waxaan waa shuqul adduunyo baashuu gobanimay u baahantay iyo dadnimo bahaa'im wey waxba aan garanaynin shimirtu way dushaa marka adduunyadan iyo sanaacadan yarta ah inay ku duufsato dadnimadii iyo firadiina aad ka tagto hadalku uu sheegay shacabjad dariifi fakallaahu asra baa kuu wuxuu odhan jiray bashariyadu hadda ka hal mar bay ka tagtay dadnimada baniaadam ee ka baxday kharajat min xiyizi اlbashariyati ila اlbahaa'imi waa xilligii qowmu luut qowmu luut maxay yidhaahdeen bini aadamni intay ka baxeen bay bahaloobeen ilaa yidhahdeen raggii baa isguursan kara oo dumarkii ay ka tageen qur-aanka ka shekeeyey laakiin markaa qowmu luut waxay aaminsanaayeen waxay samaynayeen inuusan fiicinayn ninkii diidana xoogow uu yahay nin isطahirahay inahum unaasun he yataطaharuun isagu inuu liito bilowda la tagtay uu bahaloobay buu aaminsanaa laakiin aan lagu dacahideen hawsha ayadaa ninkii hawshan diiddana u yahay nadiif ah oo xalaal ah bay aaminsanaayeen kuwa hadda jooga waa maxay wasakhda iyo qashinka iyo bahalnimada iyo dameernimada waxay tahay dahab ninkii diidana maba astahil adduunka inuu ku noolaado asagaa qashin oo baranbara ah, oo musqulay ku hawshadayhad baa waxaa loo samaystay hay-ado maal hanti awood lagu fulinayaa miliyiin dadka isku midka ah lamaana taqaanin lamaana ma jiro hadda maxay maraysaa inta aad ka qaangaadhayso eed ka dooranayso inaad lab noqoto iyo inaad dhadig noqoto aad ka dooranayso ma dhihi kartid nin baan ahay ama lab baan ahay ama dumar baan ahay ma dhihi kartid iskuulaadka hadda lagu dhigahaya dalkana laga hirgeliyey soomaaliya laga hirgeliyey meelaysa ka soconno ma jiro ilmuhu ma ku dhasho maxaa dhihi jiray waa allaas maxaa ku dhashay wiil waa beenta wiil ma ah waa ruux bini aadama gabadh baa beentaa wey gabadh ma aha maxaa tahay wiil keri uf baa lagu hi wiil ma tihid maxaa tahay gabadh ma tihid dhoocil maya markaad qaan gaadho siddeed iyo toban sano aad gaadhaad dooranaysaa inaad noqon xalaal iyo inaad nijaas noqoni warku halkaasuu adduunku maraya sooma ruba kama haysaan lagu kala teg waxba hadalku ila gudbin hadda waxaan ka rabaa iima qalbigu iyo caqligu halkan uu yaallaa boqolkiiba sagaashan ama siddeetan maskaxduna way la shaqaysaa in alamaanata nazla waxay ku soo degtay ammaanadu huna waa gobonnimada waa cahdiga waa ballanta waa daacadnimada waa khayaano la'aanta hunaana alammaana waa tii ahayd didulkhiyaana macnaha xadiidku waa didulkhiyaana khiyaanadu waa maxay waa shay liita oo ba'an fi اlcaqli wاlnaqli bini aadamkao dhan baa ay ku waran ninkaan muslimka ahayn iyo ka muslimka ka jaahiligaa ka waa laga sinaa khiyaanadu inay xun hadda lakiin maxay noqotay reemagaalnimo ilbaxnimo nin weynoo shaaximan oo quruxsan oo koofiyad qaba oo tay qaba oo koodh boqol kuna ku taagan oo saa u shaaximan yaa markaad ka tagto shaha lacto lagu dhihi hee fariisuu kala xadaaya farihiisa wax lagu aamini ma jiro ninkii waadhow hebel u xaabiyey weeye agoonta ree hebel kii qabtay weeye baa lagu leehay nin weynoo oday oo nabadoonay waa lagu dhihi intii rad u xukuntay ninkii la dilay asaga ha u dhiibine walaalkii ogu dhiib ama asaga farta ka saar oo nabadoonkana maya waa dhoweed islaan laf la jebiyey kis loo xukumay waad fahanteen mar malanaya tusaalaha saa maxaan ka wadaa idinkaa garanaya waa aafo alammaan huna hiy alkhiyaana alammaana waxaa loo jeedaa waa tii ahayd did اlkhiyaana aan rabaa in alammaanata daacadnimadu iyo gobonnimadu naslad waxay ku soo degtay fii jadri quluubi الrijaal ragga qalbigooda salkiisa alla dhigay bimacnaa waa lagu duubay wey in ammaanida aad gudato oo khyaana la iska ilaaliyo waa fitra bashariya oo ilaahay quluubta aadamaha uu ku duubay wey macnahaasaa laga wadaa uma intaa kadib nasla اlqur'aanu qur'aankii baa soo degay facalimuu dadku waxay barteen min alqur'aani ay min axkaami lqur'an bay shayan ka barteen qur-aankii bay axkaamtii ka barteen oo shaygii fitrada ahaa ilaahay oo ku duubay buu qur-aanku sii xoojiyey waxaa la ii soo diray inaan dhammaystiro akhlaaqda wanaagsan qur-aankii sunnadun waa isfasirayaan shareecada iyo ambiyadu waxay dhammaystiraan alfitra albashariya ay ma dumiyaan wixii aad bi'iseen bay hagaajiyaan facalimu min alqur'aani wa calimuu min aلsunna sunadina waxbay ka barteen riwaaya xadikeed uma calimana sunna sunnadiibay wax ka barteen oo axkaamtii sunnaday barteen qur waa barteen oo xoojinaya annaqlu naqliga sharciga wuxuu xoojinaya alfitra albashariya limaada limaada maxay isu taageerayaan fidrada iyo qaabku ilahay aadamaha u abuuray u qaabeeyey iyo uwada shaqaynayaan iyo waxyigu dadkana allah abuuro iska iyo taladana iyo xukumka iyo waxygana asagaa iskaleh ala lahu اlkhalqu wاlmru hadda markuu injineerku guri dhiso oo u habeeyo wuxuu keenayaa naqshad lagu dhisi lahaa rabaa inuu keenaya meel walba wixii noqon lahaa sidii loo maamuli lahaa wixoo dhan buu diyaarinayaa naqshadda iyo wax walba meeshuu ku dhamaan qoraalkan iyo falki waa iswaafaqsan yahay warshada wax samaysa shaygay samaysay iyo xogtay ka bixin waa is waafaqsan yihiin haddaan khayaano imanin oo laga bixin khadkii wanaagsanaa uunkan iyo basharkan allah abuuray alaa lahu lkhalq talada lagu maamulay iyo xogta laga bixinayo uunkan asaga yaa iska leh allah way wada shaqaynayaan marka isma diidayaan wey isma diidayaan aafo goormay timaaddaa aafo waxay timaadda markaad tidhaahdo uunka allah iska leh taladiisi iyo maamulkiisi iyo amarkiisana dastuurka iskale baarlamaankaa iskale annagaa iskale nijaaso iyo ardaallaha iskale aad tidhaahdo haadihi almushkila markaad tidhaahdo uunka allah iskale waa addoommihiisii maamulkoodana allah iskale war la yaqaano ambiyo awliyo rusul weeye wadda muslimiin weeye laakiin markaad tidhaahdo soomaaliya waxaad tihiin addoommo ilaahay laakiin yaa idin talin dastuur qaanuun wadci ah oo xeerbegto laga keenay shayaaiin iyo abaaliso inaad fahanteen bay ila tahay intaasi marka uma xadaanaa nabigu wuxuu nooga sheekeeyey e, can rafci اlamaana ammaanadii soo degtay ilaahay qalbiga aadamaha uu ku duubay oo khayaanada in laga fogaadaa oy ba'an tahay xun tahay ah ammaanada in la gutona ay gobannimo raganimo tahay ah uu ilaahay ku duubay ba haddana wuxuu noo sheekeeyey in la qaadi doono can rafci اlamaana ammaanadii in la kor yeelo oy yaraan dadka ku yaraan oy khayaanadu badan fa qaala nabigu markuu ka sheekaynaya qaabka loo qaadi doono ammaanada oy u yaraan doonto ammaanadii khayaanadu u badan doonto yanaamu rajul nin baa seexanaya annawma tahal jiibsi ruux baa seexanaya ka dhigaya fa tuqbadu alamaanatu ammaanadii baa la qabdoon laga qaadayaa min qalbihi qalbigiisa wadnihiisa laga saaraya ammaanadii baa laga saari bimacnaa in xilka uu guto oo xoolaha biniaadamaha iska ilaaliyo oo isdhowro oo nin walba wuxuu leeyahay uu sidiisa u siiyo ayaa qalbigiisa laga qaadaya meesha ammaan laga qaaday maxay noqonaade shay meelu ku jira haddii laga baxsho raad buu ka tegaya dhiiqo shay dhex ka bixiso meeshii raad baa ka muuqanaya dhagax meel ku jira haddaad ka siibto raad baa muuqanaya shay meel ku jira haddii laga qaado raadkiisii baa hadhaya meeshiibaa bannaananaysa tiibuu nabigu ka hadlaya fayadallu wuxuu noqonayaa aaruha raadka ammaanada mila alwakti raad yar alwaktu waa alaru yasiir alaharu raadka yar shimbir meelay ku istaagtay lann maxaa yeel waa markii u horraysa lagugu bilaabay nabig wuxu uri alayh isalaat wasalaam ku dhaco qalbigiisa dhibic midow ku dhacaysa hadduu ka toobad keeno waa laga sifayn dembigii hore ee dhibicda madow ka tegey buu mid labaad ku daray dhibic labaadoo madow dhibic saddexaadoo madow dembi afraad mid shanaad mid lixaad wuu waday ama hal dembi ku celceliyeyba dhibic saddexaad qalbigoo dhan waagda madoobaanaya kalaa baraana calaa quluubihim maa kaanuu yagsibuun fayadallu wuxuu noqonaya aaruha aaaru rafci اlamaana wey qaa'ida ammaaniday la qaaday mila alwakti raad yaroo ku yaalla qalbiga adoo noqonaya waa markii koobaade uma yanaamu nawma haddana hurdo labaad buu seexanayaa fatuqbadu اlamaanatu min qalbihi qalbigiisa haddana ammaanida qayb ka mida la qaadi idan hal mar ruuxu khaa'in ma noqdo waad baran balaayada tilaaba tilaabaad soo qaadi aafog fayadul wuxuu noqonayaa aaaruha raadkeedii mila aari اlmajli bixidda raadkiisoo kale bixid ma taqaanaan markaad beer fashood yaambadu gacantaada ay qabato raad bay ka tegaysaa xabaal baad qoday ceel baad qoday gonfi iyo yaambe iyo faas iyo wax wax aale lagu shaqeeyaad gacanta ku qabatay mise gaatuntay maalan maalinka kugu horraysa waad baxaysaa bixitaanka waa artay biyaha gashada idan tiiba majligu waa macnahaas weeye majligu waa sida wa aar اlcamali fi اlkaf almajlu wa aar اlcamali fi اlkaf markaad soo gaabiso baabacadaada raadka ku yaalle inaad hawl qabatay iyo shaqo qabata kutusaya wey kaasaa la yidhaahdaa idan kii hore waa ka wan yahay raad yar iyo raad yar dhuxul yaroo ku taabatay iyo rinji yaroo ku gaadhay iyo dhibic ku gaadhay iyo gacan ku baxday soo ma kala xoog badno waa kala wen yihiin fayadlu aru raadkeed wuxuu noqonayaa mila aar اlmajli bixitaanka raadkiisoo kale gacan ku baxday oo ku biyo gashatay oo ku boogudoo kale noqonaya ka jamrin dhuxul oo kale daxrajta waad ku wilaanwilisay calaa rijlika lugtaada oo fanafita humburay soo yuucday soo kuustay fataraahu humburkii waxaad arkaysaa iyo bixiddii iyo biyogashigii muntabiran isagoo soo yuucan oo soo taagan muntabiran ay murtafican wa minhu lmimbaru mimbar maxaa loo yidhi masjidii buu ka soo baxsan yahay waa taagan yahay khadiibkii baa ku istaagaya tiibuu nabigu inoo tilmaamay ka jamrin dhuxul daxraj wuxuu raba nabigu inuu kuu mitaala bixiddii gacanta iyo nabarkii daxrajtu aad ku wilaanwilisood ku aad marmarisay calىa rijlika fanafiat bay ahayd in la yidhahdo asalkeedii fanafiat maxaa l rijligu asalkiisu waa muana min xayu allaf marka fanafiat bay ku ficnayd walacalla in la manacsanay ka cudwi ahaan ilan lugtu waa xubin xubinkuna waa mudakar fanafiat bay ahayd asalkeedii fanafita markaasuu soo humburay wey humbur amay soo yuucumay waxaad tiraadaanba humburkiiso lama yaqaan wax soo kuusta fatara waxaad arkaysaa muntabira asagoo soo taagan ilan markaad baxdo meeshii baa ku boogay way biyagashan kadib ay biyuhu dhammaan way dilaaci waagi dambe qoloftaad iska guraysa waad garanaysa walaysa fiihi shay markay dilaacin biyihina ay kugu noqdaan iyo malaxdii dhacaankii dib u noqdo meeshii meel kuusan bay noqonaysa sida biyuhu markay xumbada yeeshaan oo kale waxa iska kuusoo kalead garanaysaa caruurta ay ku ciyaaraan fatara waxaad arkaysaa meesha baxda soo kuusatay muntabira isagoo soo yuucanoo soo taagan oo dheer walaysa fiihi shay wax dhacaanaan uusan ku jirin nabig wuxuu leeyay marka meesha ammaanada laga qaaday baad arkaysaa iyadoo bannaan godkii oo bannaan oo yuucan oo afuufan laakiin wax iimaana kuma jiro wax makhayra kuma jiro uma akhada wuxuu qaaday ninkii la odhan jiray xudayfe xasaatan qururax buu qaaday fadaxrajahu markaasuu ku walaan weliba marmariyey calaa rijlihi isagoo tusaalaynaya dhimbishii uu nabigu kuu sheegay maxaa l dhimbi lugtaada lama marin karee dhagax buu kugu mitaalina saxaabigu fadaxrajahu markaasuu ku walaan weliyey calaa rijli lugtiisa fayusbixu الnaasu mar haddii ammaanadii meesha laga qaaday oy maran tahay oo qalbigii maran yahay xaggana muuqaalkii quruxsan yahay maxaa dhici fayusbixu الnaas dadku waxay noqonayaan yatabaayacuuna ku xogala gadanaya beec mushtari baa socda falaa yakaadu sigi maayo axadun aadame yuؤaddi اlamaanata inuu ammaanadii guto maxaa qalbigiisu waa maran yahay ruuxu motoorkiisu waa wadnihiisa iyo qalbigiisa hadduu maran yaho khayrku ka dhammaado waa qolof maran wey waxba aan kuu tarayn xataa yuqaala ilaa la yidhaahdo ina fii balii fulaan ree hebel waxaa ku jira rajulan amiinan ruux ilkasoo xuquuqunaaska iska dhowra ruux ilkas ah oo xuquuqunaaska iska dhowraa ku jira hebel hebel waa looga qaateen hebel waa loo dhiibi karaa hebel looma dhiibi karo hebel waa dhurwaa hidib ku raro waa dameer waaga saaro baa lagu waa halis waa yaqaan la kala baxaaya xilliguu sidaa leey sayidina eh, xudayfa howsha ka sheekay waa goorma waa soddon hijrada soddoniyo lixdii hijrada bilowgeedii buu dhintay bacda maqtali cumaana bilayaalin sayidina cumaan markii la dilay dhowr maalmood dhowr bilood kadib buu dhintay fii wali caami buu geeriyooday oo weliba marka la dhaqan yahay la soco hadda oo la roon yahay hadda maxaad ka sheegi hadda dugsiyaha lagaga baxaa sida wax loo khaa'imo oo lagu bartaa xataa yuqaala lirajul ilaa ninka lagu yidhaahdo maa ajladu maxaa ka xoog badana oo murqaweyna maa adrafu maxaa ka xariibsan diricsana addaraafatu waa diricnimada dadnimada wey xagga garashada wax garanaysa iyo xeeladaada iyo sad wax iskugu aadanaya maamulkaada agaasinkaada waxaa tahay nin rageed maa ajladahu maxaa ka xoog badan ay maa aqwaahu maa adrafahu maxaa ka diricsan ninku fariidsana wey maa caqalahu maxaa ka caqli badan wamaa fii qalbii qalbigiisuna kuma jiro isagoo sidaa leeh xagga muuqaalka quruxda xoogga xagga maamulka raganimada ku jirta ninka isu u agaasimayo iyo dadnimada wamaa fii qalbi miqaalu xabbatin min khardali min iimaan qalbigiisana kuma jiro xabad wax dhan oo iimaan ah wax yaroo iimaana kuma jiro qalbigiisa maxaa yeele lianna alamaana waa qariinaة اliimaan ama waa muraadifaة اliimaan وmin ثama ayaa nabiga waa inuu yidhi laa iimaana liman laa amaanaةa lah kan ammaano lahayn iimaan ma laha wuxuu idhi saxaabigii miaal buu kusi walaqad ataa calaya zamaanu xilli baa i soo maroon noolaan jiroon joogi jira dan xudayfa ahay wamaa ubaali aanan dan ka lahayn ayukum baayactu kiinii aan wax ka gato ama wax ka iibsado oo waxaa la yidhi maxaa soo laguma khaa'imi karo xataa haddii la ikhaa'imo ninka ikhaa'imo ama waa gaal ama waa muslim ninka ikhaa'imad sheegaysaa ama waa muslim ama waa gaal hadduu muslim yahay islaamkaa u diiday khiyaanada hadduu gaal yahayna mas-uulkiisay meeshu ninka ka taliya beeldaajiya ee amiirka yaa ka soo qaaday hadda waa maxay wax walba waa hallaabeen buu sheekhu leh iyo saxaabigu leh lain kaana muslima hadduu muslimi ninkan wax ka gatay layarudanahu waxaa ii soo celin calaya dushayda diinuhu diinkiisii calaya islaamun waa riwaayo kale layarudanahu waxaa ii soo laabay oo ninkaa ii soo dabaalaya diinuhu diinkiisaa u diidaya khayaanada lianna khayaano iimaan isku meel ma galaan wey waa dhaqan munaafiqiin wain kaana nasraani hadduu kristan yahay aw yahuudiyan yahay layarudanahu waxaa ii soo celinaya calaya dushayda saaciihi ay waalihi waaligiisaa qabanoo dhihi markaan dha aq baa iga maqan hebel baa iga qaba ninkaasaa maalo neef iga iibsado lacagta ima siinin waxbaan ka gado waxba kama hayo ninkaasaa iga soo qaadaya wuxuu hi saxay waa amalyow maanta miyaa famaa kuntu ubaayicu minkum ma ihi mid ka iibsada midkiin shay ka iibsa ilaa fulaanan wa fulaanan muttafaqu calayh famaa kuntu ubaayic waxba kama iibsanayo waxbana kama gadayo wey minkum xaggiinna ilaa fulaa hebel iyo wafa dad yar buu tilmaamaya hebel iyo hebel mooyeen waxaadaan aamini oon lacag kaga tegi ama aan wax dayn kaga tegi amaan wax ku yeelan ama igu yeelan ma jiro ilaa fulaanan wa fulaanan muttafaqun calayh idan xilligaasu saa taagan yahay maxaa yeele waagi hore dadko dhan ba aamin iska ah wix muslimiina nifaaq maanan aqoonin khiyaano maanan aqoonin been maanan aqoonin dhagar maanan aqoonin basxadu ku leeyihin dadku waxay dad khayraadba iska ahayeen ila wuxuu soo noolaa saxaabigu xilligii nabi maxamed abubakar iyo cumar soo noolaa khilaafadii cumaan horaanteed dhan buu aakhirkana waa isagii joogay baa haddee waa la waa jira laakiin aad baa loo dhaqnaa xilligaa uu calacalay wuxuu leeyahay khayrkii wanaaggii khayrkii iyo sharkii sharki baa batay waa xilligaasuu dhaqan yahayba xilligaa annagu joogna duaar kale saxaabi muxuu dhihi lahaa afkaa gabila maba hadleenba inaan bini aadan nahay inaan bahalla muusan kala garteen uu yidhi nabigu jadri bifatxi اljiimi waiskaan daali اlmucjama jiinkoo la kor dhabo xaggana la reebo daalka dhibicda leh wahwa aslu shay shayga asalkiisaa jadriga la yidhaahdaa wاlwaqtu bitaa'i اlmuhanaati min fowq ta la dhibiciye laba dhibcood kor laga siiyey alahru اlyasiir waa raadka yar ayaa waqtiga la yidhaahdaa wاlmajlu bifatxi اlmiimi waiskaan اljiim wah waxaa weeye tanafutun waa humburid humburid ama soyuucan weeye filyadi waa naxwa gacanta iyo wixii lamida ay soo humbudho soo biyogashato min aari camalin shaqo raadkeed iyo darteedna ay u biyogashato iyo waqayri waxaan shaqaba ka ahay qowlu uu yidhi muntabiranna waxaa wey murtafican qowlu uu yidhi saacihina alwaali calayhi ninkii mas-uulkaabuu u jeedaa marka waa maxay iimaanka iyo iyo khayaanadu waa isdiidaan ammaaniya khayaano isku meel ma galaan ammaanaduna waxay u yaraataa sida iimaanku u yaraado mar walbo aakharo loo sii dhowada adduunku u gabaabsi noqdana khayrkaa yaraada sharkuna waa bataa dad walbana dadkay ka horreeyeen bay ka wanaagsan min xayu اljumla afraadda lagama hadlahayo markaa lagu dadaalo weeye in shaygii ilaahay qalbigaada uu dhigay aad dhowrtood ilaaliso xuquuqu naasna la yska ilaaliyo xuquuqu naas hadda waa la banaystay ninka aan wax cunin xuquuqnaas aan laqiinan khaain ba ahayn adduun uusan ku noolaan karin baynu aragnayba waa sida layska dhaadhicinayo xaawdhi hebel ninka xaqa iska ilaaliya ee aaminka ee wixiisiiyo waxa aadamaha kala yaqaan maxaa loo yaqaana kan waa reer aakharaad dadkeennima ma ah hebel wuxuu joogaa xilli aan loogu talagelin waadhowoodbu ninku nin waa lagugu soo khaldamay adugu xilligan lagu abuuraba maahay lagugu soo khaldamay xilliga lagu abuuraba maadu dad hore baad ku baab eray aad moodi inuu ammaan yahay oo laakiin cay ah baa lagu isticmaalaya sidii ninkii carbeedee niman u dhammaynhayay shawaahidda carabi maxay ahayd lacal allahi fadalukum calayna bishay ina ummakum shariib hadda fasiri maayo idinka idiin taalla waxaa leeda waa madxun oo fii siyaaq in lagu ammaani baad moodi waa lagu dhammayn hebel way ku leeyiin ilkaha horaa ilkaha koraa xaaraantinimeeyey waa allow sahal waxaas baa maxay nin iska miskiino alla iyo rasuulkiisa ku xidhan oo diinkiisa ilaashado xuquuqu naasi xaqiisa kala yaqaano idan way kuu dhamay inaad ku ammaani baad moodi laakiin faylashay ku goynayaan وعن xudayفة رضي الله تعالى عنه وأbي هريرة قاaلا labadaa صحاaبي قاala رsuل اه صل عليه وسلم يجمع الله تباركa وتaعالى الناaس يوم القيامة يجمع الله تبارك الناas ilahay aadamo dhan buu soo ururinaya dadko dhan buu isu keenayaa faيquuم المؤmiنuun muminiinta istaagaya oo banka قiyaama taagnaan xatىa تuزلفa lahm الجنة ilaa janno loo soo dhoweeyo وأزلفت الجنة للمتقين weeye macnaheedu xatى تuزلفa lahm ilaa loo soo dhoweey تuqaraba lahm الجنة fayaأtuuna aadama nabilah aadam bay u tageen fayaquulun waxay odhanayaan yaa abaana aabbow istaftix lana aljanna jannada ina loo furo dalab codso in jannada loo furo nu gallo ila waa la isxisaabiyey fayaquul waa xadiidkii dheeraaya shafaacada uu sheekhu soo gaabinaya wuuna iman doonaa meel danbuu ku iman doonaa isagoo faahfaahsan fayaquul wuxuu odhanayaa nebiyulaahi aadam wahal akhrajakum min aljanna jannadu waxaa idinka soo saaray ilaa khai'atu abiikum waxaan ka hayn gefka aabbihiin jannadii aad joogi lahaydeen eed ku tarmi lahaydeen waxaa idinka soo saaray waxaan aabbihiin gefkiisa ka ahayd iga leexda lastu bisaaxibi daalik arrinkaa ninkii ka ergeyn laha anigu ma ihi in laydin kala xukumo in janno laydiin furo iyo in kale hawsha anigu ma geli karo cudurdaarkaasuu nabigu sheegtay waana dembi uu ka toobad keenay wataa'ibu min adambi kaman laa damba lah laakiin ruuxa iimaankiisu uu dhammaystiran yahay ee ilaahay ku xidhan allana yaqaan isagoo xataa dembi aan lahayn yaa xilliga cadhadu ay taagan tahay rabbi ka xishoono ka wa min ama ayay saxaaba nabiga ka heebaysan jireen waaweyn nabiga xaqiisa yaqaana oy jeclaanyi nin caamay oo remiya ah, oo iska qalfsan ordahay nabigu su'aala intuu weydiifiican ay ka faa'idaystaan waa haybad rabbibu yuu u diiday nabi ibrahim waa dembiga aadam cafwan laakiin dembiga waa dembi ka toobad keenay idhabuu aada ilaa ibni ibraahiima nabi wiilkayga ibraahim xaggiisa aada oo ka erga dalba khaliil illaah ilaahay saaxiibkii ahaa khaliilku ismi laga keenay min alkhulla alkhullatu wa alsadaaqatu walmawadda ama waa safaa lmaxabba maxabada xeelka dheer ee saafidaa in waxba uusan barxin wey dadka isjecel ee nafta isu hurayaa yaa khuladu ka dhaxaysa idan ilaa khaliilillaah nabiyullahi aadam wuxuu inoo tilmaamay ibraahim oo wiilkayga oo ilaahay uu jecel yahay oo khulada asaga la siiya aadama aan la siinin noo ergiya dhaha alkhullatu hadday khadu godan tahay waa alsadaaqaةu wاlmaxaba aw safaa اlmawadda wey hadday khadu kor dhaban tahay khalla ay tahayna waa alfaqr wاlxaaja alkhalla waa alfaqru wاlxaaja khadu hadday hoos dhigan tahayna alkhilla ay tahayna waa daldaloolka iyo sariimaha seefta ayay noqotaa iyo wixii la halmaala lastu bsaaxibi ali anuguna ma ihi ninkii ergayn lahaay inamaa kuntu khaliilan anugu waaan aha waxbaan ka booday fayatuun ibraahim imaba dhignaba anugu lastu bisaaxibi dalika idhabuu ilaa ibni ibraahim khaliil illaah qaala maxaa idinku xiga fayaatuuna ibraahim intaani waa iga goon tahay ragg kitaabkaasu sidaa ma ibraahim bay u tegayaan markaasaa linoo ergee fayaquulu ibrahim lastu bisaaxibi dalik anuguna mihi ninkii hawshaa qaban lahaa inamaa kuntu khaliilan ilaahay udaygiisii saaxiibkii un baan ahaa midku alla jecel yahay oo min waraa'a waraa'a kasii dambeeyo oo aan gaari karin hawsha aad min waraa waraa iyo min waraa waraa waa shadara madara iyo shaqra baqaroo kale waa eray murakab la isa saaro oo macnadu ay tahay meesha aad sheegaysaan anugu waa ka fogo waa ka fogahay yani ma ergayn karow icmaduu u qastoo aada ilaa muusa nabiyulaahi muusa kallamahu allahu takliiman ee ilaahay si toos hadlay nabiyulaahi ibraahim wuxuu iska dhaadhiciye oo leeyahay addoonka ilaahay toos oola hadlay adiga adugu doona xijaab baa lagala hadlay min waraa'i xijaab baa lagala hadlay ibraahim haddaata ilahay waa ku jeclaa waadna jeceshahay laakiin darajo aadan gaadhin baa jirtoo ah ilaahay inaad si toosa uu kuula hadlo mubaasharatan isagoo malag u idin dhexaynin muuse hawshaa ku ogyahay muuse u tilmaamay idhabuu ilaa muusa aladii kallamahu allaahu takliiman si toosa fayatuuna muusa fayaquul wuxuu ohanaya lastu bisaaxibi dalik aniguna hawshaa ma qaban karo hawlay muuse ku cudurdaartay ibraahim cudurdaarkiisao dhan waxaan ku gaari doonnaa dhammaadka kitaabka baabka aad baabulmanhuuraati walmilax baabka la yidhahdo ku iman doonaa xadiidu shafaaco dhaadheer uu sheekhu ku sharxi doonaa idhabuu ilaa ciisa nabiy llahi ciisa ada kelimat illaahi wa ruuxihi ilaahay weedhiisa ahaa iyo naftiisa ah ruuxdiisa ah nabiga toos loola hadlay wuxuu iska dhaadhicin karaa ilahay waxaa kaa xigo rabbi kaa jecel yahay addoonka ah weedha rabbi ah adig waa lagula hadlayba addoonka weedha lagula hadlay qudhigeeda laga abuuray baa alla kaa xigo iska dhaadhicinaya addoonka nabiga ee fahmaya ilaahay subxana wa sidii loo kala xigo u fiirsa ma aha iska xawlaaddu xawlaad ku dhisan ma aha iska khiyaar iyo iska tuur macnay fiirinayaan ambiyadu nabilah ibrahim wuxuu fiiriyey aduu saaxiib baad la tahay alle waa ku jecel laakiin addoon waxaa jira toos loola hadlay adaguna min waraa xijaab baa lagala hadlay ama rasuul baa lagu soo diray nabiga asaga muuse wuxuu u soo xawilay khasiisadii asaga lagu xurmeeyey addoonkii laga abuuray biduuni abin la abuuray ee kelimatullaahi wa ruuxuhu ah fayaquulu ciisa lastu bisaaxibi dalik aniguna wuxuuhi hawshaa ma geli karo cadhar loo qabo kuwii nacaabad anigu hooyadii baan ka yaabay in laygu baaba'sho fayaatuuna muxamadan bay u tagaayaan fayaquumu waa isaga nabigu calayh isalaat wasalaam fayu'danu lahu waa loo idmay inuu ergeeyo shafaaco qaado wa tursalu lamaanatu wahada maxal beyt shaahid wa tursal waxaa la diri marka ayada ah ee jannada la gelayo iyo xisaabahaba alamaanatu mas-uuliyaddii xilkii khayaan la'aantii baa la dirayaa iyo waraximu iyo qaraabanimadii baa la diraya waa la suurayni ilaahay baa diraya shaqaysuu leeya maanta ammaanay soo bax la xisaabtulmaddan nin walba wuxuu ku xadgudbay iyo meeshuu kaaga dhacay ka goosa maanta qaraabanimadii xiidkii xigaaladii qaraabo xidhiiskiina waasna waa la diraya fataquumaani waxay ammaanadii iyo raximkii istaagayaan janbatay asiraaط jidka siraadee la maraya janna loo sii marayo hareerihiisa labada daamood labada dacal labada dhinac bay istaagayaan yamiinan midig iyo wa shimaalan bidix fayamuru awalukum awalukum ka idinku horreeya u maray jidka siraad kalbarqi sida hilaac oo kale qultu waxaan idhi biabi wa ummi nabi allow hooyada abbaa allah kugu furtee ayu shayin kamari اlbarqi yaa noqon karaa sida hilaaco kale waa ilbiriqsi xataa ishaada waa ka degdeg badan yahay nabigu wuxuu ihi qaala wuxuu alam tarow miyadan kayfa yamuru siduu bilig u yidhaahdo wayarjic u laabto ilaacu wacwac buu le waa laabanaya waa laba dhacaaya sidaasoo kale si ka degdeg badan baad u maraaya oo wayarjicu u laabto hilaacu fii tarfata ilbiriqsi u laabto wac buu le haddana laabanaya waa damaya uma idinku ku xigana wuxuu ku mari doonaa jidka siraad ka mari riix dabayl orodkeed oo kale uma ka mari طayri shimbir dheerayoo kale baa lagu marayaa wa shadd الrijaali iyo nin orodkii baa lagu marayaa shimbirka waxaa ka liita faras baa lagu mari oo rucurda nin dheerayaa lagu maraya wa shadd الrixaal bacdu nusq baa qoraya laakiin asawaab wa shadd الrijaal wey nin orodkii riaal baa idin dhiganbacdnusoo soo maaha arijaal baa sax ah tajrii bihim nabigu wuxuu fasirayaa marka hilaac baad ku mari oo ilbiriqsi baad ku mari oo shimbir baa lagu mari oo dabayl baa lagu mari oo nin orodkii baa lagu mari nabi allo maxaa keenaya bini aadam baa la wadayaa muslimiin baa la wadayaa maxaana nabigu sababku inuu tajrii bihim dadka waxaa la socon oo duulin ama hilaac ka dhigi ama faras dheereeya ka dhigi acmaalum camalkoodii wanaagsanaa iyo koodi xumaa wanabiyukum nabiginu qaa'imun cala siraa nabigiinni wuxuu taagan yahay buundadaa qiyaamu taagan siraadku taagan yahay yaquulu asagoo le rabbi sallim sallim allow nabadgeli ummadayda ilaahu badbaadi cagabir waa taqaanaa aadamanka lama lahayo meel khatara wixii jiray xataa tacjiza ilaa ay noogtoy daasho acmaalu lcibaadi addoommada camalkooda uu daalo oo ku duulin waayo oo hilaacuu kaa dhigi waayo oo dabayl kaa dhigi waayo waa sidii loo kala liitay wey hadee loo kala camalyaraa qolya waxaa soo mari aan duuli karin oon dabayl noqon karin oon hilaac noqon karin oon ordi karin oo lugaynaya qolyaha markay mado qolya waxaa imanaya ayagu gurguuranaya kuwa luudaya kuwa xamaaranaya ninka waxaa ayaan badan bundadaa mara ninkaasaa nin badbaadayba ah xatىa yjiia rajul ilaa uu yimaado nin laa yastaiicu sayra socod aan awoodi karin ilaa zaxman xamaarasho mooye inuu xamaarto xabadka ku siqo iyo beerka ku siqa mooye ama gurgurta mooye wa fii xaafaytay siraad labada dhinacee jidka buundada waxaa ku yaala kalaaliibun jamcu kalluub birtan qoolaafanay saa u soo godanaya hilibka la suro sumayda arag yaa kalaaliibta la yidhaahdaa birtan marka hilibka la shiilayo lagu geliyo foornada ama kawaanluhu ay leeyihiin hilibka ay sudhaan sumayda arag birtaas wey mucallaqatun la suray oo jidka siraad ka lalaada oo buundada suran ma'muuratun waa la faray iska kaa qabsan mayso ruuxaan loogu talagelin ku soo aado biyoay noqonaysa way laami waa biyo kii loogu talagalay waa iska lalaadinaysaa sidii hilibkiiba saa ku dafaysa ilaah naga badbaadso ma'muuratun la faray biakhdi man umirat bihi inay qaadoy qabato axadka la faray qabashadiisa fa minhum dadka waxaa ka mida ah, makhduushu mid la helhaylay baa ka midoo naajin badbaaday fa minhum faau tafsiilkaad dhihi jirteen wayaade waa lagu faahfaahinayaa fa minhum min annaas waxaa ka midaad ah qadaraysaa makhduushun khadshigu waa ruuxa la haaligey ee la halaakeeyey ee la helhaylay weeye birtu ay qabatay haddana baxsaday burwa iyo dawci iyo libaax neefu qabtay oo ka fakada sumayda u dhigu falaq leeyahay nafs ashay minhu waxaa ka mida makhduushu mid la halaakeeyey ama la halhaylay naajin laakiin badbaaday wa minhu waxaa ka mida mukardasun mid la rasteeyey baa ka mida qolya la rasteeyey oo iska duldhacahay oo intay birtu qabato iska kordhici mukardasku iyo kadsigu labadu waxay noqdaan marka shayga la isaaro tafsiirka hoose uu nawowi ka bixiyey ama wadaadku ka soo guuriyey ka soo guuriyey maa kitaab nihaaya macnahaasaa ka fiican makduuska iyo mukardasku waa dadka laiska duldhacay wey ama gacmaha lagaa xidxidho ama laga xidhin mar haddii aad iska duldhacdaan ood markaas sidii rastadii isfuushaan dadku sidaas wey kuwa waa kugu halaagsay mukardasu mid lagu rastay baa ka oo iska duldhacay finaali naarta waladii nafsa abi hurayrata biyadihi haddii dadku iska dullachayaan ma buuxsamayaanoo hadhow dadku intay badbaadaan in kalema baxsanaysaa wey maya walidii nafsu abuurata biyadihi allaha naftaydu gacantiisa ay ku jirtaan ku dhaartay inna qacra jahannama jahannama gunteedu iyo salkeedu la sabcuuna khariifan toddobaatan dayrood baa loo socdaa wey toddobaatan sano toddobaatan sano yaa buucin kara muslim hadday ku daynaysa waan lagu cunahayaa aad rawaahu muslim muslim baa xadiidka wariyey muhiimaddu waa maxay waxa maalinkaa aad ku badbaadi waa inaad ka nabad gasho weeye alamaana iyo alraxim jidka siraad waxa istaagaya ee dadka kala saaraya waa silaة الraximi wa adaa اlamaanati ila ahliha ammaanada hantida dhaqaalaha sirta xuquuq الnaas xaqa aadamahood gudato xaqullaahi ood gudato xaqi naftaadood gudato ila xuquuqdu waa saddex xaq ullah wa xaqu اlcibaad wa xaqu nafsika saddexda haddaad ka soo baxdo waxaa weeye jidka waad maraysaa ninka ka soo bixi waaya asagaa isyaaqaana qowluhu waraa waraa waa maxuwa bilfatxi fiihima labada waa la kordhabahayaa oo waa la binaynaya waqiila waxaa le bidammi labaduba in la godo bilaa tanwiin asagoon aan laba godaynin min waraau waraau la yidhaahdo wa macnahu waxaa weeye lastu bitilka daraja rafiica meesha aad moodaysaan oo in la ergeeya maanta ma gaadhin wey anugu wahya kalimatun waxaa waa weedh tudkaru loo sheego calaa sabiili tawaaduci isdhuldhigid adoo nin qiimo badana oo muto hawsha inaad ka hadasho yaad xoogow naftaada hoos u dhigaysaa waa gobannimo hoos inaad isku dhigto ood isqaadqaadin ood issheesho sheelid baa lyidhaah tawaaducu waa inaad lagu sheego isa sheel bay soomaalidu haddii lagu sheegi waayona isa sheeg waxba ha isa sheegi khumuulkaa fiican arajul khaamil ahlu khayr wey waqad basadtu macnaaha macnadu waxaan ku fafaayay fii sharxi saxiixi muslim wallahu aclam xadiidka isagoo faahfaahsan iyo shafaacadu waxay ku imadoon baabkan soo sheegay laakiin maxalushaahidku waxaa weeye jidka siraad waxa lagaga badbaado waa ammaano la yska ilaaliyo iyo raxim la xidhiiriyo waxa lagu halaagsama ee kula hadhay ee naar kugu tuurana waa idaacat اlamaana iyo waqaطcu الraximi wallahu subxaanaه wa tacala aclam